alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcalى aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna siiba waxaynu ku jiray ducaaءu lkarb dhibta weyni murugada iyo tiiraanyada dhibta iyo adayga badani uu la socdo ducadeedii iyo wixii ilaahay looga baryayey ducadii ama digrigii labaad ee karbigaa iyo dhibaatada weyn laga ducaysanayay ayuu sheekhu halkan inoo gelayaa wuxuu hi wuxuu odhanayaa allahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn waaslix lii shanahu shanii kullah laa ilaaha ilaa ant sidaas ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo qofka dhibaataysan waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya nasaa-i baa sunan lkubraaga ku warinaya bukhaari baa adabulmufradka ku warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxaana laga warinayaa saxaabiga abubakrar ah nufayc binu xaarid athaqafi saxaabigaas ayaa laga warinayaa hore ayaa xadiidka qaybo ka mida ah oo adkaaru sabaax walmasaa aynu ugu soo marnay tanna waxa ay taas ayay ku jirtay oo wuxuu yidhi ducaawaatu lmakruubi qofka kurba iyo dhibaato weyne ay haysato dacwaadkiisa iyo baryadiisu waxa weeye allahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn waaslix lii shanii kulah laa ilaaha ilaa anta saas ayuu odhanayaa wuxuu odhanayaa allaahuma ya allow raxmataka naxariistaada ayaan arjuu rajaynayaa adiga unbaan naxariistaada rajaynayaa cid kale oo aan naxariis ka rajaynayaa ma jiro anta araxmaan araxiim ilaahayow adiga ayaa naxariista falaa takilnii ha ha iga tegin oo ha ii xilsaarin ilaa nafsii nafdayda ilaahyow ha ii dhiibin oo nafdayda ha iiga tegin oo nafdayda ha ii xil saarin maxaa yeelay nafdaydu xumaanta ayay faraysaa nafdaydu waa dacfi iyo cawro iyo dembi iyo gef naxariistaada ayaan ilaahu rajanayaa nafdayda ilaahu ha iga tegin oo nafdayda ha ii xilsaarin darfata caynin ilbiriqsi ilaahayow adigu garabkayga ha ka bixin oo nafdayda ha ii xil saarin wa aslix lii ilaahayow iikoo i hagaaji shaaniyo iyo kullahu dhammaantii ilaahayow arrimahayga oo dhanna adigu ii hagaaji oo isuu kaydubarid oo ilaahayow ii ilaali laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane yacni waxa weeye wuxuu ku bilaabay naxariis yacnii adiga unbaa naxariistaada rajaynaya arrinkayga ilaahayow ii hagaaji ilaahayow nafdayda ilbidhiqsi ha i xil saarin waayo waxaa tahay ka macbuudka hayse ee keligii la caabudo meel kasta oo la soo qaado iyo digri iyo duco kasta iyo xaalad kastoo lagu sugan yahay waa towxiid iyo ilaahay keliyeelkiisa waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi waa qofka rabbigii naxariis weydiisanaya xilliga uu dhibaataysan yahay maxaa yeelay ilaahay naxariistiisu wax walba way u waasic noqotay mid kasta oo noolna ilaahay naxariistiisu waa gaadhaysaa marka qalbiga ilaahay lagu xidho arrin oo dhan ilaahay loo bandhigo waxay keenaysaa inaanu qofku ilaahay naxariistiisa ka quusanin ee mar walba ilaahay uu ku xidhnaado waxaa kaloo habboon inuu addoonku ilaahay ka magan galo inuu hoojiyo oo hoojinta waxa ugu weyna qofka in isagiiyo nafdiisa iyo hawadiisa laysu daayo oo ilaahay garabkiisa ka baxo taana inuu mar walba addoonku ka digtoonaadu ilaahayna ka baryo marka waa dacawaatu lmakruub qoba kurbaysan ee dhibaataysan ee murugo daran iyo tiraaya iyo xanuunu hayso ama mid jidheedaada ama mid nafeedaada dhinac kastaba dhibtaasi ha ka haysatee waa tii uu markaa ku ducaysanayo wey waxaa kaloo odhanaya laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ayuu odhanaya inuu sidaa odhanaya qofka dhibaataysani waxaa iyadana warinaya imaamu tirmidi iyo xaakim iyo aimo kale ayaa iyaguna warinaya nasaa-i baa sunan kubraha ku warinaya abu yacla warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix waxaana laga warinayaa saxaabigaa sacad ibn abilwaqaas ayaa laga warinayaa waxaanay ku timi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi dacwatu dinnuun nebigii kalluunku uu liqay dacwadiisii idacaa markuu bariyey ee ilaahay u baryey huwa fii batni alxuud isagoo nimirigii ama malaygii ama kalluunkii calooshiisa ku jira waxay ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin waxaana nebigu salى اllahu عalayhi wasalam yihi fainahum lam yadcu biha rajulu muslim kuma ducaysanin muslimi haweeney muslimadiina waa la mid nin u ballacbiri haweeneydina waa la mid fii shayin qad wax weligii isagoo ka cabanaya ilaahay taa kuma baryo lastajaaba allaahu lahu ilaa ilaahay waa u ajiibaayo dacwadaa ilaahay waa u aqbalaa lafdiga nasaa-i sunan alkubraaga uu ku warinaya sacd ibn abilwaqaas waxaan ahay rasuulka ilaahay baan ag fadhinay ayuu yidhi sacad ibnu abilwaqaas dabeedna nebigu sala allahu alay sl wuxuuhi ma idinka warramaa hadday nin idinka mida ku soo degta dhibaata ama balaayo balaayooyinka adduunka ka mida oo ilaahay uu ku baryo ilaahay uu kaga faydayo balaa baanu ihi waa ducaau dinnuun laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin oo macnaheedu yahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro allow ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka ilaahayow nasahnaan ayaa kuu sugnaatay waa iqraar iyo qirasho milaah yuunus uu qiranaya ilaahay inuu yahay keligii ka la caabudo ee isagu keligii cibaado mutay inuu yahay subxaanaka ilaahayow nasahnaan baa kuu sugnaatay innii anugu kuntu waxaan aday min aldaalimiina kuwa nafdooda dulmiyey ayaan ilaahayow ka mid noqday marka sidaynu tii shalayba aynu ku soo maraynay dariskeenii habeen hore macnaha wuxuu uga dhiganayaa ilayn hadda iminka wax dacwoa iyo barya ay kuma jirtee waxa weeye dacwadiisa iyo baryadiisa ayuu hordhac uga dhiganayaa iyo maya e yacnii towxiidka marka uu qiro ee usaa u qiraabaa ilaahay wixii uu doonayay iyo dhibtii markaa haysatay ee uu ka qayliyey ilaahay ayaa ka dulqaadaya xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa ducadani fadliga ay leedahay haddii uu qofku yaqiin iyo ikhlaas ku yidhaahdo ilaahayna uu tala saarto dhibta uu ku sugan yahay ilaahay waa kaga dulqaadayaa waxaanay ku timi dee ducada nebiyullaahi yuunus dinnuun waa nebiyullaahi yuunus mumata nuunkana waxaa loogu ah xuudka iyo kalluunka iyo nimiriga weyne walaa takun ka saaxib ilxuud waa kii markaa tolkii intuu ka cadhooday iyadoonu ilaahay farin markaa inuu ka baxo ayuu markaa ka baxay dabeetana nimiriga ayaa lagu saliday wuxuu yacni tolkii markaa inuu daa'imo la joogiisa oo uu ku sabro ayuu ka tegey ama yacni isagoo rabbi u idmin ayuu ka dhex baxay markaasaa nimiriga iyo kalluunkaa weyni u liqay weliba dee see qur-aanku inoo sheegayay doon buu raacay waa la qori tuurtayoo markaa isaga ayaa qorituuri u dhacay markii ay doontii ku cuslaatay dabeetana ducadaa ayuu ku ducaystay waxaynu xadiidkaga qaadanaynaa oo kale waafajinta ilaahay nabiyullaahi yuunus ilaahay uu waafajiyey ee uu digriga ilaahay u ilhaamiyey isagoo ku sugan mugdiyaal mugdigii nimiriga calooshiisa iyo mugdigii habeenka iyo mugdigii badda intaasoo mugdi isaga oo ku sugan ayuu halkaa ka dhawaaqay oo ilaahay towxiidkiisa iyo keliyaalkiisa kaga dhawaaqay oo nasahnaantiisa ilaahay kaga dhawaaqay oo uu qirtay inuu dulmi galay uu naftiisa dulmiyey taas ayaana ilaahay uu kaga badbaadiyey fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saqiim dabeetana uun halkana xabsi unbaa looga dhigay waayo wax kasta ilaahay baa maamula daabad kasta ilaahay baa ayaa ayaa gacanta ku haya ilaahay isaga ayaa maamula siduu doonaa buu ilaahay u maamulaa wixii aynu ku naqaanay shayga ayuu ilaahay markuu doono ka qaadayaa waxaanad ku aqoonin baa ilaahayuu ka soo saarayaa horena mid ilaahay u xusaa oo addoonnimo dhaba ilaahay u xaqiijiyey ayuu ahaa sidaa daraaddeed baa ilaahay halkaa xabsi uga dhigay ugana soo saaray tacarab ila allahi fi yacrifka fi shidda waxaa la aqoonsan ilaahay markaad barwaaqaysantay markaad dhibaataysan tahay baa ilaahay ku aqoonsan doonaayo waxaynu eeganaya tawaaduca nebigu sala allahu calayhi wasalam sida uu nebi markaa ka hooseeyuu isagu ka fadli badan yahay uu u deliishanayey waxaa kaloo xadiidka aynu ka qadanayna dacwadda iyo baaqa ambiyadu dhammaantood mid ayuu ahaa kelimatu tawxiid buu ahaa waktigooda iyo meeshooduba hays khilaafdee eh, waxa ay ku baaqayeen waxaya tawxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisa alambiyaau ikhwatu licallaatin ummuhaatum shata wa diinuhum waaxid waxay ka dhigan yihiin ambiyadu walaalo xagga aabba ka walaalo hooyooyinkoodna ay kala duwan yihiin ayay ka dhigan yihiin baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waxaa kaloo odhanaya qofkii kurbaysnaa ee dhibaysnaa dhibaataysnaa allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a inuu sidaa odhanaya allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-an waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya ibnu maaja waxaa warinaya imaamu axmed xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga warinayaa saxaabiyadda asma bintu cumays ayaa laga warinayaa waxay leedahay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa igu yidhi alaa ucallimuki miyaanan ku baraynin kelimaatin taquuliihinna cinda alkarbi ow fi lkarb kelimado aad tidhaahdo dhibaato agteeda ama markaad dhibaato ku dhex jirto allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a saas ayaad odhanaysaa lafdiga ibnu xibbaan isagu waxay caysho laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam qoyskiisii buu isu keenay markaasaa wuxu uhi idaa saaba axadakum markuu asiba gamun aw karbun falyaqul allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay sidaa ha yidhaahdo lafdiga nasaa-i sunankubraaga ku warinaya intuu helkiisa isu keenay idaa asaaba axadakum hamun aw hamun falyaqul sabca maraatin allahu rabbi laa ushriku bihi shay-a dawaasi tiradaas ayay sheegaysaa ah kuwan kale laakiin hal mar in la odhanayo ayay tilmaameen oo macnaheeduna yahay allaahu allaahu alle waa mubtada allahda hore tadna mana yacnii way sii adkaynaysaa un ama mubtado labaad unbaa laga dhigi allahu alle allaahu alle rabbii rabbigay weeye ilaaha abuuray ee i rabbeeyey ee waxaa nimco haysa isii weeye laa ushriku bihi la wadaajin maayo shay-an waxaan la wadaajinaya cibaadadiisa oon ku lamaanaynaya amaan ag dhigayaay ma jirto sidaas ayuu odhanayaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa ducadan oo ilaahay cibaadada loogu sugayo shariigna markaa lagaga anfinayo oo labadii rugni ee markaa towxiidka in ilaahay cibaadada keligii loo sugo shirki iyo cid lagu lamaaniyana laga nafiyo o laga dheereeyo inay tahay waxyaalaha ilaahay lagu baryo ee karbiga iyo dhibaatooyinka ilaahay uu ku qaado marka tawxiid keliya oo aad ilaahay aada waxidood ilaahay keli yeeshood shirkina ka beri noqotaabaad ilaahay kulmada iyo dhibaatada kaaga saaraya waxa aada ku balanbalaysee aada ku hoogayseen adduun iyo aakhiraba ku jabaysaana waxa weeye ilaahay ood cid ku lamaanayso iyo cid kale ood u yeedhato iyo markay dhibaata ku dhacdood cid kale u qayshato waxaa kaloo xadiidkaanu ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi inuu reergiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka raacsaba markaa ihtimaamu ku siiyo sida nebigu sala lla alay sl asmaa markaa ugu sheegay aalubeydkiisii markaa uu u shiriyey uu ugu sheegay barid wanaaggii nebigu sala allahu alay wasalam sidii wanaagsanay dadka u baryay usluubka uu isticmaalayay miyaanan ku barayn oonan kuu sheeginin ayuu barakada cilmigu waxa weeye in lagu dhaqmo dadkana loogu yeedho waayo iyaduna way sii gaadhsiisay ducaau liqaa'i lcaduwi ducada la kulanka cadowga wadi suldaani iyo kii awoodda u saaxiibka ahaa ee weliba dee wax dulminayay ee dulmiga samaynayey ducaau liqaa'i lcaduwi ducadii lagu ducaysanaya cadow kulankii cadowga marka lala kulmo wadi suldaani iyo kaa suldaanka iyo awoodda suldada iyo baawarka u saaxiibka ahee dee daalimka ahee wax dulminaya wuxuu odhanayaa allaahuma ya allahu inaa annagu najcaluka fii nuxuurihim dhuumahooda ayaanu ilaahayow ku yeelaynaa wa nacuudu bika min shuruurihim shararkoodana ilaahayo waa kaa magan gelaynaa inuu sidaa odhanayo marka ay cadow kulmaan waxa warinaya abu daawuud waxa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya ibnu xibbaan waxa warinaya imaamu xaakim waxaa warinaya markaa nasaayi sanadka xadiidkuna waa saxiix waxaana laga warinaya abi muusa alashcari saxaabigaa la yidhaahdo ayaa laga warinaya waxa uu leeyahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana nebigu wuxuu ahaa idaa qaaba qowman qolo markuu ka cabsado qaala mid yidhaaha allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim ayuu odhanayay allaahuma yaa allahu inaa anagu najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuunta ayaanu ilaahay ku dhigaynaa halkaa dhuumahooda waa laabta halkaa sare wayo cadowgu markuu ku soo qaabilo dee halkaasuu ku soo qaabilinayaa ilaahayow adaanu kaa horgeynaynaa ilaahayow adaanu magan kaagana inaad naga difaacdo oo aada naga weeciso adiga ayaanu ilaahay ilaahayow dhuuntooda ku yeelnay adigaanu ilaahay iska gaacigsanayna ilaahayow naga difaac sharkooda iyo dhibaatadooda weeye wa nacuudu bika waxaan ka magangelaynaa oon xaggaa uga soo carraya min shuruurihim shararkooda ayaanu ilaahay ilaahayow ka magangelaynaa qofka muslimka ahi waa qofka mar walba iyo mar kastoo ay wax ku yimaadaan baa ilaahay xaggiisa u cararaya ilaahay cuskanaya meel kale uma cararo gaalana uma cararo qaramo midoobayna uma cararo meel kalena uma cararo ilaahay buu cararaa waxaa kaloo xadiidka aynu xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa in ilaahay xadhigiisa aada qabsato si dhabana aada u tala saarato wixii sabab ahee mashruucana aada la timaada waa waxa ilaahay uu dadka ugu hiiliyo ee tamkiin na uu ku siiyo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa gaalada iyo munaafiqiinta iyo shayaadiinta iyo wixii la socdaa mar walba inay makri iyo dhagar ay u maleegayaan dadka ahlu tawxiidka dadka ahlu tawxiidkana waxaa loo baahanyay inay ilaahay ka magan galaan waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamayaa bashariyadda iyo nebi maxamed sala allahu alay waslm inuu bashar iyo bini aadmi ahaa oo waxa bini aadmiga ku yimaada ee farax iyo murugo iyo cabsi iyo xasilooniba ay ku imanayeen qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula cabsidana waxaa looga jeedaa cabsidan dee iska dabiiciga ahee bini aadmiguu cabsado waayo muse iyo haaruun qaala rabbanaa innanaa nakhaafu an yafruta calayna aw an yatqaa ayay lahaayeen marka waa qof iska dabiiciya iminka bahalaa markaad aragto yacnii si unbaad markaa u anfariinaysaa ood uga naxaysaa ama madaxaas unbaad markaa saanweyni ka kacaysa habar duaagiya markaad aragto waa shay iska dabiiciya kaasoo kale ayuu ahaa markaa ka nebigu sala allahu calayh wasalam cabsidiisu markaa ahayd ilaahay baa ka ilaaliyey sharka insiga iyo jingaba ilaahay ayaa ka ilaaliye laakiin cabsidiisani waxay iska cabsi dabiiciya ayay ahayd waxaa kaloo odhanaya allahuma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuulu wabika asuulu wabika uqaatilu ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmed xadiidkiiyo sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga warinayaa saxaabiga jaliilka anas ibnu maalik waxaanu leeyahay anas ibnu maalik kaana rasuul lahi sala اllah alay slm idaa gazaa rasuulka ilaahay markuu duulo waxa odhan jiray allahuma anta cadudii wa nasiri bika axulu wa bika asulu wa bika uqaatil ayuu odhanayay sidaasay markaa riwaayooyinka kalena ay iyaguna tilmaamayaan macnaheeduna waxa weeye allaahuma yaa allow anta adigu cadudii kii aan cuskanayay ayaa tahay cid kale oo aan cuskanayaa ma jiro alcadud annaasir almuciin kii cududay ahaayee markaa ihiibinayay ee cawinaya adigeen cuskanayay ayaad ilaahay ogtay wa anta adigu nasiirii kii nasriga iyo gargaarka iyo libta iga siinayay cadowgayga ayaad ilaahay ow tahay bika axuulu ilaahayow cawnkaaga iyo kaalmadaada ayaan ku weecinayaa kaydka iyo dhagarta cadowga ilaahu waxaan iskaga weecinayaa cawnkaaga iyo kaalmadaada waxaan ugu xeeladaysanayaa inan makrigooda iyo dhagartooda waa adiga kaalmahaaga iyo cuskashadaada xeelad iyo quwad ii sugnaatay ama cid kale u sugnaatay adiga cuskashadaada mooyaane ilaahayow ma jirto wabika axuulu wabika bicawnika ayaan asribu kayda alcaduwi wa axtaalu lidafci makriin aan markaa ugu isku weecinaya kaydkooda oo aan markaa ugu xeeradaysanaya dhagartoosaa iska difaaci lahaa wabika asuulu adaan kugu weerari ilaahayow kaalmayntaada aadi kaalmaysa iyo cuskashadaada ayaan ku weeraraya cadowgoon kaga qaalib noqonaya wabika adiga ayaan uqaatilu ilaahayow ku dirirayaa yacnii adiga hiilkaaga iyo nasrigaaga iyo taayiidkaaga ayaan ilaahayow ku dirirayaa oo aan markaa kula dagaalamaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nasriga iyo gargaarka dhabtaa cidda bixisaa waa rabbulcaalamiin waxaa waajib ku ah markaa dadka muuminiinta inaanay qulubtoodu ilaahay kayrkii iyo ilaahay cid aan ahayn aanay ku xidhmin inyansurkum allahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurkum min bacdi ilaahay baa gargaar bixiya ilaahay baa ciddii ka weecatana hujiya waxaa kaloo xadiidka aanu ka qadanayna geesinimada nabiga sala allahu calayhi wasalam dagaalka isagaa nafahantiisa ula baashiri jiray isagaa mahaligta iyo dhibaatooyinka u banbixi jiray sidii markaa maalintii uxudba dhacday wuxuu ahaa dadka kuwa ugu geesisan ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku jiray waxaa kaluu odhanayaa cadowga marka ay kulmaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbunaa kaadiga iyaga ka nagu filan allahu weeye wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isaga ayaa u nimco iyo khayr iyo wanaag badan inuu sidaa odhanayo waxaa laga warinayaa saxaabiga jaliilka cabdillaahi ibnu cabbaas waxaana warinaya imaamu اlbukhaari xadiidka ayaa warinaya waxaanu ku yimi sida ibnu cabaas warinayo wuxuu uhi xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahimu xiina ulqiya fi الnaar xasbuna allah wa nicma alwakiil waxa yidhi nabiyullahi ibraahim markii dabka lagu tuuray wa qaalahaa muxamadu salى اllahu عalayhi nebiyullaahi muxamed baa yidhi xiina qaaluu markay yidhaahdeen in annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum fasaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil markii la yidhi wuxuu laga soo noqday ee la yidhi gaaladii baa haddana isusookiinba haysatay ee ka cabsada arrintaasi iimaan bay u kordhisay waxaana yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil lafdiga bukhaari wuxuu ahaa aakhiru hadalkii nabiyullaahi ibraahim uu yihi markii dabka lagu tuuray xasbiya allahu wa nicma alwakiil xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ayuu yihi xasbuna allahu kaana kaafiga iyaga nagu fila noo hilinaya arrintayada gacanta ku haya allah weeye wa nicma alwakiilu mid markaa la tala saarto arrimaha loo bandhigo ka ugu nimcadihina huwa wey almaqsuud alla weeye saas ayuu odhanayaa waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan iyo digrigan la odhanayo ibtilaaga iyo jirabiddu in dadka jirabaadiya dhib la soo mariya waa sunna kowniya waa sunno ilaahay dhigay waana dariiqa guusha lagu gaadho waxaa kaloo cadidi aga garaynaa dhibtii nebiyullaahi ibraahim soo martay inta ay leekayd waayo isagoo keliya ayaa ilaahay uu diray tolkiibuu ugu yeedhay keligii inay caabudaan oo aanay ilaahay u shariig yeelin waa diideen gaalnimadii iyo shirkigii shirkigiiyo ay caabudayeen ayay ku adkaysteen maalin maalmaa ka mid oy baxeen ayuu sanamadoodii intuu weydaartay dhigada ka dhigay mid weyn mooyaane seefdii uu ku burburiyeyna kiibuu madaxa u suday markii ay soo noqdeen ay arkeen ilaahyadoodii markaa in la burburiyey ayaa waxay dhahen yaa ilaahyadayadiisaan ku sameeyey markaasay dhahen mid yar baa hadal hayn jira oo jira soo qabta markii la keenay bal facalahu kabiiru haadaa dee kan weyn baa ka xanaaqay oo waxaan yaryar ag yaalla isagaa digad ka dhiga weydiiyey markii dambe ay dee is ogaadeen inaanay markaa dee ay cidlo fadhiyaan haddana daalimiintu awoodun bay adeegsaano xujada iyo marka lagu qanciyo aayaadka ay waxbay sida waayaan awood bay adeegsadaan dee markaasay yidhaahdeen war maxaynu sameyn xariquu wansruu alihatikum in kuntum faaciliin waa ningan guba oo ilaahyadiinaa u burburiyeyna u gargaara haddaa wax samaynaysaan dabeetana dabweyn ayay huriyeen aada iyo laxaad weyn oo aan loo dhowaan karayno xataa waxaa dhaha manjaniiq wax bariyaha hore madaafiicda goobtoo kale ka dhignaa saynu kutubtii fiqiga ku marnay laaninta inta lasoo qabto raka loo sameeyo oo sidaa inta loo soo jeedo deetana lagu tuuro taasoo kale ayay ku tuureen markii lagu tuurayay dabka isagoo keligii ah ayuu yihi xasbi xasbiya allahu wa nicma alwakiil xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ka igu filan ee ii gargaaraya alla weeye mid la tala saartana ilaahay isaga ayaa u nimcaleh maxaa dhacay markaa yaa naaru kuni bardan wasalaaman calaa ibraahim ilaahay dabkii uu la hadlay waayo wax kasta ilaahay isaga ayaa maamula dabkeeni inuu waxgubo ilaahay ayaa geliya markuu doonan ilaahay fiishta ayuu ka saarayaa wuxuuhi nabadgeli yaa naaru kuuni bardan qabow noqo wasalaaman calaa ibraahim hortuu qabow noqo ha kula kulaylkaagi meesha ka saar nabad nabadgelino ha halaagin li'annao dabkani dee waxna waa gubaa waa halaagaa ilaahay wuxuu faray inuu qabow noqdo badbaadiyana waxaa la yidhi haddii qabow qura lagu dayn lahaa dee qabowgaasaabay ku dili lahayd laakiin labaa isuahasu raaciyo qabow noqo nabadgelina nabiyullahi ibraahim baa ilaahay saasaa ilaahay ku badbaadiye waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa isagana yaqiintii uu ku qabay nebiyullaahi moxamed iyo saxaabadiisuba ilaahay inuu hiilinayo ayidayo oo markay ayadoo tan yidhaahdeen waxa weeye ayadoo wixii ku dhacay qaswadii iyo duulimaadkii wuxuudu ku dhacay oo ay madiine ku noqdeen baa dadkii markaa abu sufyaan iyo kooxdii inaysa soo bahaysanayaan ay doonayaan inay dabar jaraan ayay loo sheegay oo lahi iska cabsoo nimanka ha ugu bixina halkanay halkanay halkanay soo fadhiyaan markaasaa nebiguna sala allahu alay slm xamraa ulasad meesha la yidhaahdo in loogu baxo ayuu faray oo weliba uu yidhi ciddii dagaalkii uxu joogtay mooye cid kale yaanay raacin iyagoo dhaawac iyo dhib weyn qaba markii lagu yihi waysu soo kiin urursadana waysa soo bahayseen waa ku idhi xasbuna allah wa nicma alwakiil sidiina nebigu sala allah alay sl uu ku saaray dabeetana waa kuwaa meeshii ka soo xaadiri waayey fanqalabuu binicmati min allahi wa fadl lam yamsasum suun watabicuu ridwaan allahi walaw duu fadlin cadiim waata ilaahay uu leeyahay markaa nasriga ilaahay iyo hiilkiisa ayay ku qabeen yaqiin waynu haynaa maanta oo dacwaadka waynu haynaa laakiin yaqiintii baan jirin iyo qalbigay ka soo baxaysa maanta iyo qalbigay xilligaa ka soo baxaysay ayaa kala gedisan laakiin hadalku waa kii rabbina waa rabbigii laakiin cidda odhanaysaa kala duwanaya yaqiinteeda dadkaan yaqiintii aan lahayn ducaau man khaafa dulma sulطaan ducada uu ku ducaysanayo qofka ka cabsadaa kama qofka madaxda ah dulmigiisa iyo waxyeeladiisa dariska qaybtiisa hore halka